alxamdu lilahi rab اlcaalamiin sala allah wslm cala nabiyina mxamedi wcala aalihi wsaxbihi wslama wbacdu qala imaam malik raximah llah annahyu can baycatayni fi bayca hada min albuyuu almanhiyi canha baycataan fi bayca qaala malik inahu balagahu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalama nahaa can baycatayni fi bayca nahaa can baycatayni fi bayca qaala abu cumar hada yatasilu wayastanidu min xadiidi bni cumar wa abi hurayra wabni mascuud can الnabiyi salى اllahu alayh wasalama min wujuhi sixaax wahuwa xadiidu mashhuur cinda jamaacati اlfuqahaa marfuucun macruufun hayru madfuucin cinda waaxidin minhum والxاaصل أن hذا الxadيiث rawaahu can النabiي slى الlaه عليه وsلم musنada marfuuعa cabdاللahi بن cmر وأbu هurayra وcabdاللahi بن mascuud وفي رواaية أbي هريرة من طريق يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam man baaca baycatayni fii baycatin falahu awkasuhumaa aw riba man baaca baycatayni fii baycatin falahu awkasuhumaa yacni aqaluhumaa wa anqasuhumaa aw riba faman baaca baycatayni fii baycatin waaxida faimaa an yaakuda alaqala min albeycatayn aw yaqaca fi riba laa mafara min waaxidi min itnayn imaa an yaqaca fi riba almuxaram aw yaakuda alaqala min albeycatayn uma ikhtalafuu fii tafsiiri hada alxadiid maa macnaa baycataani fii bayca qaala abuu cumar macnaa hada alxadiida cinda ahli اlcilmi an yabtaaca arajulu silcatayni mukhtalifatayn ixdaahumaa bcashara wاlukhraa bkhamsata cashara qad wajaba albaycu fii ixdaa asilcatayn ayahumaa shaءa almushtari huwa fii dalika bilkhiyaari bima sama min ahamam ورد الأخرى ولا يعين المأخوذة من المتروكة فهذا من بيعتين في بيعة عند مالك وأصحابه تفصيل بيعتان بيعتين في بيع عند مالك كما يأتي يأتي شخص إلى صاحب المحل أو صاحب الدكان مثلا عنده كيس من الرز جيد وكيس أقل جودة فيقول البائع بعت لك هذا الكيس بعشرة أو بهذا بعت لك هذا بخمسة عشر بعت لك هذا الكيس بعشرة أو هذا بخمسة عشر فيقول المشتري qabiltu waqad wajaba lii hada lbayan laa huwa almabiic aladii ishtaraahu hada lmushtari majhuul ma huwa haman aladii baaca hada albaa'icu bihadihi alakyaas majhuul albaa'ic cindahu kiisaan axaduhumaa ajwadu min alaakhar yaquul anta turiidu ruzan nacam bictu laka hada bcashara aw hada bhamsata cashar walaa almushtari yaquul qabiltu hada lbayc hada macnaa baycatayn fi bayca cinda alimaam maalik ashaaficiy yaquul raximah llah fiihi wajhaan fii macnaa hada alxadiid wajhaan axaduhma an yaquula qad bictuka hada aلthawba bialfi diinaari naqda aw bialfayni ilى sanatin qad wajaba laka albaycu biأyihima shiئtu ana aw shiئta anta bictu laka hada aلthawba bcasharaة naqda aw hamsata cashara muؤjala qad wajaba albaycu alkhiyaaru ima ilaya fi ikhtiyaari ahaman aw ilayka anta hada tafsiir ashaafici ayib التفسير الثاني يقول بعتك ثوبي هذا بعشرة على أن تبيع لي ساعتك بعشرين بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تبيعني ساعتك بعشرين فيقول قبلت هذه سورة أخرى لتفسير الشافعي هذا الحديث إذا مر بنا تفسير الإمام مالك لمعنى هذا الحديث وتفسير الإمام الشافعي له لكن يقول الإمام المقيم في شرح أبي داود لم يرتضي أحدا من هذه الأقوال قال أما التفسير أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة يقول هذا بعيد من معنى الحديث هذا التفسير بعيد من معنى الحديث من وجهين أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد أين الربا في هذا العقد لأنه في رواية أبي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو faإida fasarna maعna اlxadiiث bhada اlbayc ayna suuraة الriba fi hada اlbayc bictuka hada اhawb bcashara aw bhamsata cashara naqd muajala laa riba fi bictuka hada اhawb bcashara naqdan aw bhamsata cashara muajala laa riba fi qaal alwجه الثaanي ana hada laysa bsafqatayn wainama huwa safqaة waaxidaة baxdi hamanayn hada baycun waaxid lianna laakin almukarar almuradad alqiima laakin huwa shayun waaxid baycun waaxid qaala ana hada laysa bisafqatayni wainama huwa safqat waaxidat biaxadi hamanayn wqad radadahu bayna alawkasayn aw riba wmacluum anahu ida akhada bhamn اlazyad fi hada alcaqdi lam yakun riba falaysa manaa falaysa hada macna alxadiid idan radda hada lmacna qaala wafusira hada tafsir اlثani lshaafici bian yaquula khud hadihi silca bicasharati naqdan waaakhudu minka waakhuduha minka la hada tafsiru jadiidu lahu hada tafsiir jadiid lahu intabihuu lahu yaquulu macnaahu khud haadihi silcata bicasharatin naqdan wa aakhuduhaa minka bicishriina nasii'atan wa hiya mas'alaة اlxiinati bicayniha wa hada huwa almacna almutaabiqu lilxadiid hada atafsir aladi rajaxahu wa huwa allaa'iqu bimacna alxadiid liannahu fi suwar saabiqati laysa fiiha riba wاlxadiidu raddad bayna an yaqaca fi الriba aw ya'kuda aqala lakin hada almacna aw hada atafsir aladi dakarahu muqayim yatabayan min alxadiid liannahu cindama qaal hada muxtaaj ma cindahu fuluus dahaba ilaa waaxid cindahu fuluus yaqul ya akhi anaa uriidu bayt aw arba ma candi fuluus ishtar lii hada albayt bicashara naqban wa ana ashtariihi minka bicishriina nasii'atan hada huwa macnahu fa albaa'ic almushtari lihada albayt aladi yabiichu marata ukhraa muradadun bayna amrayn ima an yaqaca fi alribaa aw yaakud alaqala muradadu bayna alwuquuci fi alribaa wa bayna alahdi lilaqali kayf lamaa qaala lahu hada almuxtaaj ishtar lii hada albeyt bicasharatin naqdan hada dafaca casharatan naqdan wa ana ashtariihi minka bcishriina nasii'atan alaan hada almushtari lihada albeyt albaa'icu lahu calaa shaksin aakhar in akhada alcashara alatii dafacahaa najaa min alriba wa in akhada alcishriina waqaca fi riba fahumtum insha abdallah qaala hada huwa almacna almudaabiqu lilxadiisi liannahu fainahu ida kana maqsuuduhu daraahim alcaajilata bilaajilati fahuwa laa yastaxaqu ila ra'sa maalihi hada kana yuriidu an yutaajir yadfac alcashara wayarbax fiiha alcashara ukhra faida kana yuriidu hada wainamaa adkhala hada albayta min baabi talaacub qaala laa yastaxaqu ilaa ra'sa maalihi wahuwa aw kasbu hamanayn fain aadahu akhada awkasahuma wain akhada hamana alakar faqad akhada aribaa falaa maxyiba lahu can awkasi hamanayni aw ribaa mafhuum hada hada mafhuuma ya jamaca sheekh wallah mustacaan hadihi الصورة هي القريبة من معنى الحديث ولعلها هي الراجح هذا التفسير هو الراجح هو معنى قريب جدا من الحديث ثم أراد أن يزعم الإمام مالك هذا الحديث بهذا الأثر وهذا الأثر يشهد لتفسير من القيم قال مالك انه بلغه ان رجلا قال للرجل ibta'nii hada albaciir hada rajul yaxtaaju ilaa baciir wamaa cindahu fuluus yashtari bihi lbaciir fadahaba ilaa shaksin cindahu fuluus qaal ibta'nii hada albaciira binaqdin xataa abtaa'ahu minka ilaa ajalin tabcan bihamanin akfar linahu cabaf ishtar lii hada bicashara waana saashtarihi minka binasii'atin cashara waa maa yumkin hawacado laakin almacnaa ibtaclii hada albaxiira binaqdin xataa abtaa'ahu minka ilaa ajalin gaadka hada almacna fasu'ila can dalika cabdullaahi bnu cumar fakarihahu wanahaa can hada cabdullahi bnu cumar kariha hada albayca wanahaa can ayb liannahu wasiila ila rida عنه طيب لأنه وسيلة إلى الربا هذا معناه أنه أعطى هذا الفقير عشرة وأخذ منه عشرين وإنما أدخل هذا البعير في البيع أو البيت في البيع في البيع من أجل الانفكاك عن الربا الواضح لكن ما زالت المسألة فيها ربا qaala malik inahu balagahu ana alqaasima bna muxamadin su'ila can rajulin ishtaraa silcatan bicasharati danaaniira naqdan aw bhamsata cashara dinaaran ila ajalin fakariha dalika wanahaa canhu hada aydan laysa fiihi riba lakin fiihi jahaala su'ila alqasim can rajulin ishtara silcatan bicasharati danaaniira naqdan aw bhamsata cashara dinaaran ila ajal fakariha dalika wanahaa canhu limaada yunhaa can mili hada hal hada shay mafhum ma aladii yaduru albaa'ica aw ilmushtariya idaa qaal ana abicu laka hada bicasharati naqdan aw bicishriina ila ajal qaalu hada alcuquud aw albuyuuc aw almucaamalaat kullaha mabniya fii usuulihaa calaa dar'i ayi sabab yaqtadi lkhilaaf xtى takuna الsuraة waadixaة min lada albaa'ici aw lada almushtari xatى laa yaqaca fi khilaaf liأnnahu ida اkhtalafaa tadaaraba wataqaatala waida takhaatala dakhala الnaar fakul الmucaamalaat mabniya calى dar'i أyi sabab aw أyi mushkila yataratabu calaa dalika alikhtilaaf bayna haadayni almutacaaqidayn lianna hada alikhtilaaf yajuru ila mafaasid hadihi almafaasid tauulu fi alakhiir ila annaar liannahu qad yaquul insaan mal mushkila fi an hada yabiicu hada bicashara naqdan aw bicishriina muajal malmushkila fiih qul fiihi mushkila qad yusabibu hada musiiba tauulu bihadayni lilcaaqibayni ila annaar qaala maalikun fii rajulin ibtaaca silcatan min rajulin bicasharati danaaniira naqdan aw bikhamsata cashara dinaaran ila ajal qad wajabat lilmushtari biaxdi thamanayni qaala maalikun inahu laa yanbagii dalik maalik yaquulu laa yanbagii dalik ayb limaada laa yanbaii qaal liannahu ida ahara alcashara ahara alcashara alcaqdu waqaca cala hadihi asiiqa alati fiiha aljahaala ashtarii minka hadihi silca bicasharati danaaniira naqdan aw bikhamsata cashara diinaaran ila ajal qad wajabat lilmushtari biaxdi amanayn dan axadu amanayn ma oye hal hiya alcashara naqdan aw alcishriina muajala ma qaala maalik inahu laa yanbagii dalik liannahu in ahara alcasharata kaanat khamsata cashara ila ajal hadihi alcashara naqd in aharahaa in ahara almushtari dafcaha taxawalat ilaa khamsata cashara ila ajal liana alajal bikhamsata cashar falcashara alatii akharahaa tataxawalu ilaa khamsata cashara biajal fakaanahaa baycu casharati bikhamsata cashara kaanahaa baycu casharatin bikhamsata cashara ayb wain naqada alcashara alaan naqada alcashara kaana inama ishtaraa biha biha alhamsata cashara alatii ila ajal ha hunaa qaacida yanbagii an tustasxab fi fahmi mili hadihi almucaamalaat almaalikiyatu yaquuluun almukhayaru muntaqil yuqadiruun kaanahu ikhtaara shayئa uma tarakahu ila shayin aakhar maadaama ana albayca maftuur غayru muqayad fakaأna hada الshخص aladi qaal bictu laka aw ishtaraytu minka hada bcasharaة naqdan bhamsata cashara ila ajal ثuma sadad alcashara dafaca alcashara fi lxaal fakaأnnahu kaana ikhtaara khamsata cashara fii dimatihi uma taxawala canha bihadihi alcashara alatii sadadaha alآan fakaأnnahu baaca ayضa casharata bhamsata cashar liannahu lama kana yajuuzu lahu an yakhtaara alcashara naqdan aw khamsata cashara mu'ajalan fakaأna almaalikiya yuqadimuuna taqdiiman khiyaariyan biannahu kaana ikhtaara khamsata cashara ila ajal uma baaca khamsata cashara muajalan bihadihi alcashara alatii dafacaha fasaara khamsata cashara bicashara hada mafhuum qaala malikun fii rajulin ishtaraa min rajulin silcatan bidiinaarin naqdan aw bishaatin mawsuufatin ila ajal qad wajaba calayhi baycu baxadi hamanayn ina dalika makruuhun laa yanbaqi hada nafsu shay lianna rasuula allahi sala allahu alay wasalam nahaa can baycatayni fii baycatin wa hada min baycatayni fii bayca qaala maalikun fii rajulin qaala lirajul ashtarii minka hadihi alcajwata xamsata cashara saacan aw isayxaaniya wahuwa nawcun min alkamri casharata aswucin jamcu saac aswu jamcu saac aw ilxindata almaxmuulata iyo nawcan min alxinda xamsata cashara saacan aw ishaamiyata wa hiya xindatun jayida casharata aswucin bidinaarin faalcashara min alcadwa bidinaar aw asayxaaniya khamsata cashara saac bidinaar aw ilxinda almaxmuula khamsata cashara saacan bidinaar aw ashaamiya hamsata cashara cashara aswa bidinaar qad wajabat li ixdaahumaa idan fii hada jahaal aydan qaal lahu ana ashtarii minka casharata hamsata cashara saacan min alcajwati bidinaar aw casharata sayxaaniyin bidinaar aw qaal ashtarii minka xindatan maxmuulatan khamsata cashara bidinaar aw xindatan shaamiyatan casharata aasuin bidinaar hada fihi jahaala fi maada fi aman wa fi muhman aydan liannahu laa yadri waqaca albaycu cala asayxaani aw cala alcajwa qaal ina dalika makruuhun la walaa yaxilu waalika alaan yuriid an yufasir wadalika waa liyakun macaaka qaacida almukhayar muntaqi litakun hadihi alqaacida fii dihnika qaal wadalika anahu qad awjaba lahu casharata asbuucin sayxaaniyan fahuwa yadacuha yantaqilu canhu idan kaanaha istaqarat fii dhimmatihi uma tarakaha wayaakudu hamsata cashara saa'an min alcadwati aw tajibu calayhi hamsata cashara saa'an min alxindati almaxmuulati fayadacuha wayaakudu casharata aswan min ashaamiyati fahada makruuhun laa yaxilu wahuwa aydan yufdiu maa nuhiya canhu min baycatin fii bayca wahuwa aydan mima nuhiya canhu an yubaaca min sinfin waaxidin min adacami isnaani biwaaxid اثنان بواحد خمسة عشر ساعة بصاع من نوع واحد من تمر واحد هذا منه طيب نوع من الحنطة هديئة قد سبقت في الدروس الماضية بيع الغرر قال مالك عن أبي حازم بن دينار وهو سلامة بن دينار أبو حازم الأعرج عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال أبو عمر هذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد مرسل لم تختلف الرواة عن مالك فيه فيما علمت وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات الأخبار فكأن saciidan raximah llahu arsala alxadiida can abi hurayra biannahu sihiru fahuwa xadiidun macruufun min xadiidi abi hurayra ayib ma huwa baycu lgarar qaala abu cumar baycu lgarar yajmacu wujuhan kaiira minha almajhuulu kulluhu fi haman wlmusamman ida lam yuqaf cala xaqiiqati jumlatihi fabaycuhu calى hadihi اlxaal min bayc اlgarar min buyuuc اlgarar bayc اlcabd اlaabiq bayc shaati abbaalla aljamal ashaarib alibil asicaab fi lmarca kadalika alramak albaqar alsicaab ida kana alaglabu min amriha jahla asnaaniha wacadama taqliidiha alxiitaan fi lanhaar alطaa'ir fi lhawaa kulluhu min buyuuci algarar qaala maalikun wa min algarari waalmukhaatarati an yacmida arajulu qad dallat daabatuhu aw abaqa gulaamahu wa samanu shayi min dalika khamsuuna diinaar dallat lahu daabatun bikhamsiina diinaara aw abaqa lahu gulaamun bikhamsiina diinaara fayaquulu rajulu ana aakhuduhu minka biishriina diinaara ana ashtariih minka xallii huwa aabiq wahiya daalla ana akhiihu minka biishiriina fain wajadahu lmuqtaacu in wajada almushtari tilka addaaba addaalla aw alcabd alaabiq in wajadahu lmuqtaacu dahaba min albaa'i halaaثuuna diinaaran khasir albaa'i khasir khasira kam halaaثuuna diinaara wain lam yajidhu dahaba albaa'icu min almuqtaacu biishriina diinaara wain lam yajidhu akhada albaa'icu min hamani aw min maali lmushtari cishriina dinaaran biduuni muqaabil kayfa akhada ishriina dinaar biduuni muqaabil qaala maalikun fi dalika caybun aakhar hada fiihi qarar wafiihi qarar aakhar ana tilka baallata in wujudat lam yudra azaadat am naqasat ama xadata fiiha min alcuyuub fahada acdam lmukhaaara dadaalka xataa low wujudat midba maa tataqayar can sifatiha alatii kaanat machuuda qaala maaliku walamru cindana ana min almukhaatarati wاlgarar ishtiraau maa fii butuuni inaah min anisaai dawaab waxad cinda hunaaqa xaamil yaquul ana abiu laka maa fii baطni hada min algarar lahu ama xaamil yaquul ana abiu laka maa fii baطni hadihi اlama liannahu laa yudra ayakhruju am laa yakhruj rubamaa yasqudu janiinan fain kharaja lam yudra yakunu xasanan ama qabiixa xataa low kharaja fiihi aydan garar fiihi jahaala fiihi khutuura hal yakunu jayidan am qabiixan am taaman am naaqisan am dakaran am unfa wadalika kulluhu yatafaadal kullu dalika yakhtalifu fiihi haman in kaana calaa kada faqiimatu kada wain kaana calaa kada faqiimatu kada macnaahu ana hamana yakhtalif bixasabi ikhtilaafi hadihi alashyaa alatii biicat oo fiiha jahaala ayb qaala maaliku walaa yanbagii baycu linaaq waistinaau ma fi butuunaha caksu hada caksu maa sabaq yaquul ana bicu laka hadihi daaba alxaamil aw hadihi alma alxamil lakin alxamla laa yadkul fi lbayc ana astafni wadalika an yaquula arajulu lirajuli hamanu shaati algazirati alaatat danaaniir fahiya laka bidiinaarayn walima fi batnih fahada makruuh liannahu qararun wmuhaadara ayb masala ukhra qaala maaliku walaa yaxlu beytu zaytuuni bizayt azaytuun hiya ahimaar alatii yakhruju minha zaytu zaytuun falaa yumkin baycu shayi biaslihi ahamar tukhruju zayt fayabiicu azayta bihamar alatii yukhrijuha wala ljuljulaan bidihni ljuljulaan aljuljlaan xabun aydan tudxan waakudu minha zayt tusama aljuljlaan aydan aw zayt ljuljulaan wala zubdu bisamn asamnu maadatuhu waa zubd yakhruju idaa dubika azubdu yakhruju minhu samn fabaycu samni bizubdi macnahu baycu shayi biaslihi liana almuzaabanata tadkuluhu limaada fiihi muzaabana fiihi ziyaadatu axadihima cala alaakhar waliana aladii yashtari alxaba wamaa yushbihu bishayin musaman mima yakhruju minhu laa yadri an yakruja minhu aqalu min dalika aw aktaru fahada gararun wa mukhaatara qaala malikun min dalika aydan ishtiraau xab ilbaani bisaliixa xab ilbaan aydan min alxubuub alati tukhriju zuyuud wa tusamaa zaytuha bisaliixa kadalika gararun aydan liana aladii yakhruju min xab ilbaan huwa saliixa kadalika maala baycu simsim bishayi raj laa yujuuz qaala waladaasatu xab ilbaani bilbaani lmuayab liana albaana almuayaba qad uyiba wa nasha wa taxawala can xaali saniifa laakin yujuuzu suura wahiya anahu yajuuzu baycu xab ilbaan bilbaan walbaanu huwa zayd المطيب كيف زيت المطيب يعني زيت وضعت فيه بهارات وطبخت فإذا دخلت فيها صناعة فيجوز بيع حب البان بالبان المطيب يعني وضعت فيه أشياء تطيبها وتجملها وطبخت قال لأن البان المطيب قد طيب والنشا ما معنى نشا يقول النشيش صوت الغليان عندما يطبخ تسمع منه صوتا يشبه هذه المادة نش ها؟ نشيش نش يعني نش يعني صوت cinda algalayaani bisawtin yushbihu annashiish faida طayiba wa nasha yani sawata xiina طabxi wataxawala can xaali sariikati can xaali zayd asaadij fala ba'sa bilbay yaquul hunaaqiya lbacd الطufayliyiin ma axsanu اlhinaa tufayli aladi yatatabacu alwalaa'im wa yadhab xaysu alwaliima walaa yudcaa laha faqiila lahu yaa tufayli maa axsanu lghilaam qaal nashiishu lmaqliyi hada sawt idaa samictu shayan yudbax hada huwa axsanu sawt fi lghilaam ayb qaala maaliku fii rajulin baaca silcatan min rajulin calaa annahu laa nuqsaana cala almushtari hadihi suura rajul ismu zayd lahu cinda camrin fiyaar yurid an yabiica فيقول يا عمرو هذه الثياب التي عندك بخمسين دينارا قيمتها خمسون دينارا بعها على أن لا نقصان عليك هذا ال... هذا عمرو يبيع فيقول بعها على أن لا qaala maaliku ina dalika baycun hayru jaais wahuwa min almukhaatara kayfa dalia wa tafsiiru dalika anahu kaanahu ista'jarahu biribxin in kaana fi tilka asilcati wa in baaca bira'si lmaali aw binuqsaanin falaa shaya lahu wadahaba canaa'uhu baatilan fahada laa yaslu qaala lahu bihaadihi alaqmisha bihamsiina dinaaran qiimatuha laakiin laa nuqsaana calaykum maa macna hada alkalaam yaquul idaa zaadat idaa zaadat calaa khamsiin taahudu ribxan taahudu camalaka wa juhdaka min aribxi wain biicat binafsi thaman aw binuqsaanin falaa shaya laka fahada macnaahu ana juhda camrin wa baycahu lizaydin hadihi alaqmisha qad dahaba juhd canaahu yani juhduhu baatilan laa qiimata lahu walaa muqaabila lahu kayf yaquul hada hamanuha bihamsiin wa anta tabiicuha walaa nuqsaana calayk yani idaa biicat binafsi thaman aw biaqala falaa laka shay wain biicat biziyaada bisitiina maala taakudu ribx camalaka min aribxi falaa yanqusuka shayan laa yanqusuka shay anta bichaa in zaadat taakudu shayan wain maa zaadat maa taakudu shayan walaa yulisa calayka shayun fاlmushkila ana xamran yabiic wayjtahid uma ida biicat bhamsiina aw baqal min dalika dahaba juhduhu biduuni muqaabil fahada laa yaslu ayb walilmutaaci fi hada ujrat ma calaja min dalik lahu ujrat mil aamdu ijtahada wa baaca wa biicat bihamsiina aw biarbaciin ذهب جهده ما أضاع جهده وللمبتاع في هذا أجرة ما عالج من ذلك يعني أجرة البث طيب وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه ما كان من زيادة له ما كان من نقص عليه على البائع وليس المشتري أو بائع أو المأمور بالشراء وهو عمر ليس عليه شيء faqowluhu qowl maalik fi rajulin baaca silcatan min rajulin laysa hunaa bay waqaca baynahumaa bal rajulun ya'muru aakhara bilbayci maa tabaayaca haada wa haada maa tabaayaca walaakin zaydun ya'muru camran bian yabiica alamtica alatii lizaydin cinda camrin falcibaara fiiha shayun yaquul wamaa fii tilka silcati min nuqsaanin aw rajxin fahuwa lilbaa'ici calayhi wa inamaa yakuunu dalika idaa faatat isilcatu wa biicat laakiin cindamaa naquul camrun lahu muqaabilu camalihi wa zaydun lahu hamanu mabiicihi idaa biicat wafaata wawaqacat fi yadi haalif fain lam tafut fusikh albaycu baynahum laakiin in baqiyat fii yadi camrin laa bayca walaa amra walaa yasiha bal yabqaa hada almabiicu fii yadi camrin amaanatan hada mafhuum qaala maalikun faama an yabiica arajulu min arajuli silcatan yabutu lahu baycahaa uma yandamu lmushtari fayaquulu lilbaa'ic dacanii fayada albaa'icu yaquul bic falaa nuqsaan calayka fahada laa ba'sa bihi ayb alaan mas'ala amr bilbayci laakin idaa waqaca albaycu wa butta fiihi waqaca albaycu bayna zaydin wa camrin ishtaraahu yaquul ana ashtari minka ayib ana bictu laka hada thawba bihamsiin yaquul akhadtuhu bihamsiin uma almushtari yandan yaquul hada albayc ma huwa jayid ana aksar nadima almushtari fayadhab ila albaa'i fayaqulu ya akhi dac cani dac hada albayc alqi hada albayc hada maa yacjibuni maa yunaasibuni fayaba albaa'i yaquul la la laa aridu hada albayc bal yamdi hada albayc laakin yuriidu an yujbira khaatirah yaquul bic falaa nuqsaana calayk bichu walaa nuqsaana calayk macnaahu idaa baaca amrun haada alaqmisha alatii biicat bihamsiin falaa nuqsaan calayhi an idaa biicat biarbaciin yuctiihi cashara laa nuqsaan calayh yani idaa baacahu biarbaciin waqad ishtaraahu huwa bihamsiina min zayd saara fii cashara baa'ica yaqul fahada laa ba'sa bihi liannahu laysa min almukhaadaraati wainama huwa shayun wadacahu low wadacahu albaa'icu lilmushtari walaysa calaa dalika caqada baychuma laysa hada alwadcu dakhala fii caqdi lbayci wa inama hada tabarucun min albaa'ici min zayd licamrin hada laa shaya fiih huwa min alixsaan wa zaydun laysa mulzaman bian yusadid alcashar in araada an yusadid yusadid wainma araada qul la ma asadid mafhuum fahada laa ba'sa bihi liannahu laysa min almukhaaطabati wainama huwa shayءun wadacahu lahu walaysa calى dalika caqda baycahumaa wadalika aladi calayhi اlamru cindana hakada yqul imaam malik hada alamru cindana yani anahu jayid wabaaicun صaxiix walwaacidu bilwadci laysa ma'muuran bian yadaca bilficli bal in araada an yadaca hadihi alcashara canhu wayuctiyahu faqad axsana wain lam yucti shayan falaa shaya calayhi wallah aclam sal allah ala nabiyina